بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii labaad ee ka mida min kitaab اlfaraa'id waxaa inoo dembeeyey asbaabtii dhaxalka iyo dadkii wax dhaxli lahaa ayagaasaa inoo dembeeyey asnaaftii ragga ahayd ee شhan iyo tobanka ahaa hadday kulmaan intii wax ka dhexlaysay buu sheekhu soo sheegay dumarku hadday kulmaan intii wax ka dhexlaysay labadii labiyo dhadig hadday kulmaanna intii wax ka dhexlaysay maxaa yeelay intooda joogtaa inta kale xijaabaysa abawaan walibnu walbintu wa axadu zawjayn wixii kale waa xijaaban yahay wuxuu sheekhu walow fuqiduu haddii la waayo kulluhum dhammaantood baa la waayey faaslu اlmadhabi madhabka asalkiisu waxaa weeye annahu laa yuwarau la dhaxalsiin maayo dow larxaami dadkii qaraabada u saaxiibka ah wa aslu اlmadhabi waxaa kaloo weeye annahu laa yuraddu wixii soo hadhay lagu celin maayo calaa ahli اlfardi dadkii wax dhexlahaya dushooda bal albeytu bal ilmaalu maalku libeyt اlmaali buu u ahaad wuxuu u gudbay sheekhu masale kaloo ah haddii la waayo warasadii oo dhanba ahlu farad iyo casabe intuba waa la waaye lab iyo dhadig intuba waa la waaye walow fiqiduu kulluhum kullu sinfayn wey yaa wax dhexlaya marka fa aslu اlmadhabi madhabka asalkiisu waxaa weeye alaslu hunaa waxaa looga jeedaa almacruufu الhaabit اlmustaqiru min almadhab alaslu huna waa alqowl اlmacruuf الhaabit almustaqir fi اlmadhab aw almustaqir min almadhab cafan fatwada iyo qowlka la yaqaano ee caanka ah waxaa weeye ee la fatwoodo annahu laa yuwarau daw araam dawl arxaam min xayu اlluga iyo mafhuumka sharciga ah kulli wuxuu ku dhacaa qaraabadoo dhan ahlufarad iyo casabo iyo dadaan ahlufarad iyo casabo midnaba ahayn waa daw اlarxaam wa ulul arxaami bacduhum wlaa bacdin fi kitaab kitaabka qur-aanka sunnada luqada carbeed dawul arxaam waa macno guud ooy soo wadagudagelhayaan qaraabadii dadka nikaaxa ku yimaada dadka ahlufaradkaa casabada kuwan haddan loo yaqaano dawul arxaam la yidhahda abtiyaasha iyo eedooyinka iyo habaryaraha iyo kulli waa soo gelaya dawul min xayu luga waa sharci waxaa weeye waa macnan caam yashmalu kula qariib kula qariibin ila اlmeyit waa daw اlarxaam laakiin musطalaxan waa musطalax khaas ah liahli اlmiiraaث wاlfaradiyiin qolyaha dhaxalka iyo miiraadka ka hadla ayaa dawlarxaam waxay ku khaas yeeleen waagi dambe dadka aan casabana ahayn ahlu farad ahayn marka la soo gaabiyana kulu qariibin laysa bsaaxibi fardi walaa casaba daw larxaam cinda ahli اlmiiraaث wاlfardiyiin waxaa weeye waa kulu qariibin laysa bisaaxibi fardin walaa casaba nin walbo meydka la dhashay ama xigaal iyo xigtalla ah laakiin casabanaan ahayn faradna aan wax ku qaadanayn marka waa luqadii iyo mafhuumkii sharcigaa bay fuqahadu khasiseen isilaax u khaasa ayaga kaas marka in lagu khaldamo ma aha aslmadhab marka waa sidaa wa aydan aslumadhab waxaa weeye annahu laa yurad lagu celin maayo maalkii soo haray calaa ahli اlfardi hadday hooye iyo binte iyo wax soo reebaan xoolihii soo haray dib loogu celin maaye baytumaalka loo sii qaadi bal ilmaalu libayt اlmaal baytumaalka maalku qaadanaya waa sidaa aslumadhab aslmadhabku sidaa weeye qowlka mashhuurka caanka ah wa afta almutaakhiruun a'immadii dambeeye waxay fatwoodeen akaruhum baa loo jeedaa mutaahiroo dhan ismaysan waafaqin wa afta almutaakhiruun ay jumhuuru lmutaakhiriin waxay fatwoodeen almutaakhiruun laba musطalax baan ka leenahay haddaanu shaaficiye nahay mutaakhiriin haddii la wadaadka ilaaqaad eegaysaa haduu nawowi iyo raafici iyo aimadii xilligaad ay yihiin mutaqadimiintu waa wixii afar boqoloo sano xaggaa ka ah wixii afar sano ka dambeeyey ilaa nawowi iyo raafic iyo xilligoodiibaa mutaakhiriin loo yaqaan ninka ilaaqaya lafdu mutaakhiriin hadday shaykheynka yihiin ashaykhaan alraafici wاnawowi haday yihiin amaalihima iyo culmmada lamidkee casriga ah, hadday mutairiin iطlaaqaan almutaahir waa man bacda aarbacimia afar boqoloo sano wixii ka dambeeyey ayaa mutaahir ah. wixii ka horeeyeyna waa mutaqadim musalaxa labaad ama marxalada labaad hadday iطlaaqaan mutaakhiriin nawowi wixii ka dambeeyey raafici rag ka dambeeyeyna waxaa weeyaan mutaahir waxay ujeedaan man bacda araafici wاnawowi man bacda araafici wاnawowi waa mutaakhir hadday dadka isticmaala ay yihiin nawowi iyo raafici waa dad ka dambeeyey culamo ka dambeysay taqiidiin subki iyo zarkashi iyo ibnu rifca iyo ragga noocaasa hadday mutaakhiriin iطlaaqaan waxay ujeedaan man bacda الnawowi الشhaykhayn hadday shaykhaynku iyo ragga ayniga ama la qarniga mutaakhiriin iطlaaqaanna waa man bacda aarbacimia wixii ka horeeyena waa mutaqadim musalaxaasaa iska jira si kastaba noqotee wuxuu yihi sheekhu waa afta almutaakhiruun a'imadii afar sano ka dambaysa weeye marka ila nawwoy ninka isticmaala iyo raaficiyi waxay fatwoodeen idaa lam yantadim hadduusan taxnayn ama hagaagsanayn amru bayt اlmaal bankiga muslimiinta taladiisu biraddi in lagu celiyo xoolaha calaa ahli fardi bay fatwoodeen haddii baytumaalku uusan saxnayn ama uusan qotomin hantidii dadkii wax qaatay baa dib loogu celin khayra zawjayni labadii isqabtay aan ka ahayn maabaa la celinhayaa fadala ka soo hadhay can furuudihim kaararkay wax ku qaateen binisbati su'aanayn la su'aanaynayo weliba dadka ahlufaradka sihaamtooda idan amru beyti maal hadduusan taagnayn baa la seen u taagnayn dhowr qaab maalan baytmaalba ma jiroo dowlad islaam baan jirin baytmaalka laguu sheegay ma aha bangi meel ka dhisan iyo derbi la dhisay iyo guryo lagu talagalay hanti in lagu shuba ma ee waa maxay baytmaal baan idlaaqayna anagoo jeedna imaamadii khilaafadii nidaamkii siyaasiga haduu saxan yahay baytmaalku waa qaa'im hadduusan saxanaynna baytmaalku waa kharaab marka waxaan ka hadlay baytumaalku ma aha gurigooy loo dhisahaye waa in dowladdii hantida maamuli lahayd ee masaalixulmuslimiin ku bixin lahayd ay taagan tahay oo usha ay hayso hadday marka dowla islaamiya aysan jirin baytumaal ma jiro lam yantadim haddii khaliif ama imaam ama suldaan uu jiro laakiin uu jaa'ir yahay baytumaal qaa'im ma aha hadduu caadil yahay laakiin shuruudulimaama uusan oofsanin baytulmaalki qaa'im ma aha hadduu shuruudii oofsaday laakiin uusan dhigaynin fii masaalixi iyo meelihii logu tagay baytmaalku qaa'im maaha walidaalika shaaficiya dambe waxay fatwoodeen kalimaam alciz ibn cabdisalaam baytmaalku khaladkaa hadduu galo dhowrkii sababa sheegnay mid ka mid ah haddii la helo dadka cuduusha muslimiinta ayaa hantida qaadi waxaana loo dhiibi qaadiga muslimiinta asagaana marka u iilahaya masaalix alcaama qaadigu hadda aan la haynin nin walbo mas-uuloo caalima ama faqiiha ama mas-uula asagaa mas-uulka antida inuu gaadhsiiyo oo ku bixiyo fii masaalix اlmuslimiin bal tajibu buu yidhaahdaa alciz ibn cabdisalaam si kastaba noqotee waafta almutaakhiruun waxay fatwoodeen idaa lam yantadim amru bayt اlmaal hadduusan qotomin ama taxnayn maay atwodeen biraddi celin bay fatwoodeen xoolihii in lagu celiyo ahlulfaradka dib loogu celiyo calaa ahlilfard hayra zawjayni labada zawj aan ka ahayn zawjaynku iyagu laguma celinayo maxaa yeelay ijmaac baa la daliishada ijmaac bay soo guuraan ima shaaficiya kutubtooda laakiin ijmaacaasi sax ma aha sayidina cumaan bn cafaan baa khilaafsan oo qaba in zawjaynku xataa lagu celinhayo wixii ka soo haray bacd alfuruud wii soo haray dib in loogu celinayo waxaana fatwaday bacض الxanafiya idaa lam yantadim amru bayt اlmaal marka masaladu ijmac ma ahe waa ra'y اjumhuur cilada ay ku cileeyeen fuqahadu ay u diideen in labada isqabta mid ka mida hantidii dib loogu noqo waxaa weeye ayagoo nasab iyo qaraabo meydka ooma sheeganayaan oo zawjadu zawjkeeda sabab baa ka dhaxeeya hadduu zawjku dhinto ayadii zawjkeeda sabab baa ka dhaxeeya qaraabanimo iyo nasab kama dhaxeeyo sababkii ka dhexeeyo guurka ahaana wuu go-ay bilwafaati walmowti buu ku go-ay hadday zawjo dhimatana zawjka meesha taagan ee rubc qaatay ama nis qaatay asigii zawjada nasab iyo qaraaba uma dhexan iyo raxime waxaa u dhexeeya sabab walidaalika uu kala duway sababka iyo nasabka kullu sababin wa nasabin yanqaicu yowma alqiyaamati ilaa sababi wa nasabi marka waxaa u dhexeeya labada zawj sabab uma dhaxayna nasab sababkana wuxuu ku go-ay geeridii buu ku go-ay marka xaqii sababkana waa lagu siiyo ama nus baad qaadatay ama ruux baad qaadatay ama umun baad qaadatay wax dambo marka lagugu siiyo ka lagugu naqo oo lagu durduuro ma jira meesha saasay marka ku baxeen zawjooyinka oo loogu diidan yahay maabaa lagu celinhayaa fadala ka soo hadhay furuudihim furuudi ahli اlfarad binisbati aana lisu aanaynayo bimacnaa nisbadaad waxaa looga jeedaa marka haddii ahlufaradkii maalan haweeney baa ruux baa dhintay wuxuu ka hooyadii iyo gabadhiisi gabadhi nisbay leedahay hooyana maxay leedahay sudus intaasi waa faradnimay ku qaateen aslu masala waa min sita lix wey lix maxaunisa saddex gabadha balsi bintu sulbiga ah maxaa uu sudus ah hal qori hooyo maxaa soo hadhay labaa soo hadhay labadaasi haddii baytumaalka uu muntadim yahay ra'yigii hore baytumaal hala geeye ahayd hadduusan baytumaal muntadam ahaynna mutaahiriintii warkoodii baan rabaa gabadha ha lagu celiyo gabadh iyo hooyo ha lagu celiyo marka wuxuu ku yidhi can furuudihim binisba markaad sidaa u ogaato waxaad isu fiirinaysaa dadka horufuradkii hadda jooga meesha waa hooyo iyo gabadh maxaa ka dhaxeeya saddexdeeda iyo qoriga duqu qaaatay baad isku fiirin qoriga hooyo qaadatay iyo saddexdii gabadhu qaadatay baad isku fiirin maxay isu joogaan waa alaaثu arbaac iyo rubc isku abo horta isku abo saad wau fahamto saddexdii iyo qorigibl isku abo waa afar afartu gabadhu maxay ka qaadatay saddex qori hooyona maxay ka qaadatay hal nisbada lagu sheego waa middaas markay sidaa tahay masalatu raddi asalkeedii waxaad ka dhigaysaa sihaamta ay qaateen ahlufaradka ee hore ayaa wuxuu yahay aslu masalati raddi masladu raddi asalkeedu waay ka baxdaa dhim waay ka baxdaa leeda waxaad qaadateen isku soo dardara maxaad qaadateen saddex baan qaatay gabadh adna maxaad qaystay kaarhalla isku darsada meeqa aslu mas'alatikum fi raddi waa min arbaca xoolihi o dhan waxaad dhihi horta xoolihii meeshuu yaalla ha loo kala jebiyo afar isle eg afar isle eg saddex gabadhay qaado fardan wa raddan hooyo aduguna maxaad leedahay hal qori fardan wa raddan saasaa loo jeedaa nisbada waa sidaa markaad maslada dhisto ood ku qaybiso ahlufrad u qaybiso ad haddana dhulkaadii haata baytmaal lama jiro ama baytmaalkoo taaganba ra'yigii hore ee mutaqadimiinta idinku radigaa sax ee eh, aan idinku celiya horta maxaad qaadatay anagu waxay tihi gabadhi saddex baan haysta hooyana waxay tihi qori baan haysta isku darsado xoolahan intan dhina malaayiinta ah ama boqolka halaada geela ah, ama shanta boqol ee geela ah, waxaan u kala jebaynaa afar xero isla eg afar kontonaad afar sideetanaad afar boqolaad afar kumaad intii doon ha noqoto waxaan leenahay saddex ulood gabadhay hay kaxayso hal ulna hooyay kaxayso waxaad meesha ku jamcisay raddi iyo fardiba sidaas wey marka nisbada lagu sheego waa sidaa maa fadala waxaan isku eegnay gabadhi waxay qaadatay iyo waxay qaadatay baan isku fiirinay nisbadaasaad oogu qaybin gabadhna alaatu arbac bay qaadaan hooyana ruuc bay qaadaan binisbati baad ku qeybaynaysaa sidaas weeye marka saddex qayban bay noqotaa in waxaa meesha jooga uu yahay hal sinfi fardi waaxida inuu yahay ahlufaradku hadduu fardi waaxida ku yahay aslu masalati waa maxay waa asaga makrajkiisa weeye asagaa waxaa dha ku qadanhaya raddi iyo fardiba nin baa dhintay wuxuu ka tegay gabadh haweeney baa dhimatay wuxuu ka tagay zawjkeeda keliya islaam baa dhima nin baa dhintay wuxuu ka tagay zawjadiisa keliya idan masladu waa maxay fardigeedi iyo mxuu ah radigeedi iyo faradkeeda horeba waxaadi uun halkan un weeye wadaadow nis qaadan isna xod u qaata nina isna farad u qaadan isna raddi u qaado hadday zawjo keligeed ta waxaan leenahay nis eh, rubcun cod u qaadataa farad u qaada saddexna raddi u qaado waa hadduu hal ruux yahay waa waxaa weeye waa iska dhib yar tahay aslu maslati baad xaqiijin kadibna w soo haran asg baad ku celin waxba kaagama baahno waa hadduu yahay fardi waaxid ahlufaradku ahlufaradku hadduu yahay jamaaco jamaaco laakiin ay yihiin sinfi waaxid ah toddoba gabdhood maalan toban akhawaad ah muxuu ahaayey maxaanku dhahdaay isheege afar dumar ah oo zawjaada ah waa maxay waa sinfi waaxida laakiin waa jamaaca masalada waxaad ku qaybanaysaa caddu ru'uskooda nin baa dhintay wuxuu ka tegey afar dumar oo qada keliya maxaan leenahay masaladiinna waa maxay fardigeeda iyo radigeeduba aslu masalati waa maxay waa afar afar madax isleegna hadda madax qaal hadda madax qaal kala socdo oo ilaahay rubcigii siiye haddaba ka badan bad haysata socaan leenahay ila waa sinfi waaxida waana jamaaco bاsawiyai alى cadd الruus al cadd الruus baad ku qaybin ayb hadday marka ay yihiin laba sinfi yihiin ama saddon sinfi yihiin masalaةu raddina cinda اlfaraa'idiyiin ma dhaafto saddex sinfi laa tuujad masale raddi uu gelayo saddex sinfi ka badan saddex sinfi haddayba ka bataan maalku waa mustakhraqba ahlufaradkaaba dhammaysan waxba soo hari baayo wax la radiyey ma jiro sinfaan aw alaa asnaaf bay noqdaan taana marka intaad maslaa dhisto ahlufaradka aad dhisto ood qotomiso unbaad fiirinaysaa kaararkoodii baad uruurin sinf walba kaarkiisi baad uruurin akhawado maxaad qaatay intaas haye idinkuna zawjadu intaa idinkuna intaa mid walba kaararkuu qaatay sihaamtiisii yaad aslu masalati ka dhigi aslu masalati radiya aad ka dhigaysaa taad marka meelaha dambaynu ku faahfaahin doona insha alla inta aan kaga tagno marka inaad nisbada fahantaan unba hadda in lam yakuunuu hadaysan ahayn oon la helin ahlufarad wax lagu celiyo surifa maalkii waxaa loo iili baytmaal lala aadi maaye ilaa dawi اarxaami kuwa qaraabada u saaxiibka ah marka warasadii intayna ka tega waan soo dhammaynay warasadii xalay waxaan kuu soo sheegay kitaabulfaraid markaad marayso uun iska qabo dadka wax dhaxla iyo waxay wax ku dhaxlaan iyo say isu reebaan dumarkii wax dhaxlayna soo maray marka laisku soo ururay maxay ahaayeen toban bay ahaayeen toban bay ahaayeen marka la fafaahiyo ragguna waxay ahaayeen شan iyo toban شan iyo toban marka ahlufaradkuna qayb buu ahaa ahlu casabuhuna qayb buu ahaa rag maxaa ahlufarad ka noqon jiray afar wixii rag la odhan jiray waxaa ahlufarad ka noqda afar zawj iyo aabbo iyo awow iyo waladaum waladaa um akhli um ah ahlufard waxa ka noqdaan ka hadlayna xaggeed aadeen casabo ma rabo rag marka la yidhaahdo sidooduba waxa kaar muqadara wax ku dhaxla waa afar baan u malayn mid sanaad baa jira afartaa un wey aabbo haddee mar aha farad noqdoo taqaanaan marna kaarar badan زوج oo weligiiba ahlufaradka ah akhli umama walada um waxaa u taqaanaba walaal hooyo walaalaan isku aabba ahayn hooyo isku aabbana aydan hooyo un keentay oo dumaal ku dhashay waa nin dhib badan weeye waladaa um kii afraadna awow awow fii bacd almasaa'il isaguna ila mar buu khadka ka baxaaye afartaa un um baa ahlufarad noqoto intooda marka intooda شhan iyo tobankoodii شhan iyo tobankii aan soo maray ragga dhanka haddaad ka fiiriso laba mooyeen saddex iyo tobankaa nasab bay wax ku dhexlaan zawj iyo waladaa um mooyeen inta kale waa maxay yariuuna biالnasab cafw waxaan rabaa muctiqa iyo zawjka muctiq iyo zawjka m saddex iyo toban kale waxay ku dhexlaan nasab maxaa yeele waladaamku nasab buu kala dhasha hadi muctiqi ku xoreeyey iyo zawj mooyeen saddex iyo toban kale waa yariuuna bisabab اlأwl ahaa biاlqaraaba aw biالnasab dumarku ayagu maxaa nasab wax ku dhaxlaa toban bay ahaayeen zawjahood bal ka reeb aydan ilma adeer ahayn la soco hadda zawjadan ka hadlayno waa mid aan nasab aydan wadaagin ayib zawjadaa ka reeb muctiqana ka reeb toban bay ahayen maxaa soo hadhay sideedda ayaguna waxay ku dhaxlaan binasab maxaa agee loo batay marka nasabka baa loo bata marka khulaasadoodu waa iska intaa ayb masalaة malfufna xalaynu soo maray warkeeda inaga daaya min xayu daliil culummada waxaa xoog badan madhabkooda odhanaya hadii hantidii ahlufarad wax qaataan casabaa iskale taa waa mutafaq casabe iyo ahlufarad hadii casabe la waayo ahlufarad waxay soo reebeen ayagaa loogu naqi hadii naqida la diido dawl arxaam baa iskale baytumaal in la geeyo waa laga xoog badan yahay baytumaal in la geeyo waa laga og saa darteed bay aimada mutaakhiriinta shaaficidu ka leexdeen hadduu baytumaalku muntadam ahaan yidhaahdeen waxaa loo celinhayaa raddi baa loo celinaya aslu madhabka horena waa marjuux sida raajixa bal alimaam ibnu salax kitaabkiisa hadda sharxu mushkil wasiid nuquul wuxuu soo guriy aad u xoog badan oo uu leeyahay madhab shaafici a'immadu sida xoogga ah almuftaa bihi waxaa weeye in ahlulfarad lagu celiyo xoolihii ka soo hadhaya lagu celiyo leannu in baytmaal loo sii qaado ayagaa ka mudan haddii raddi uusan jirin waa in arxaam la geeyo qaacidatulkitaabna waa maxay wawl arxaami bacdu awlaa bacdin fii kitaab اllah sidaasaa ah, cinda shaaficiya xoog badan radigu waa xoog badanya hal ma akhad bay aima shaaficiyada diidan radiga ku diideen waxay ku diideen oo yidhaahdeen kitaabka qur-aanka iyo sunnadu iyo ijmac اlmuslimiin nin walba ahlu farada wuxuu qadan lahaa ilahay wuu sheegay alxiqu lfaraa'ida biahliha waa la haleeshiiyey wax soo haray ree ka dabageeya ma hayna yidhahdeen kitaabka qur-aanka ahlufarad nin walba wixiisa siiya garanay sunnaduna sidii bay qaadaa dhigtay axaadiistuna way tibaaxday iyo ijmaac lmuslimiin laakiin gabadhi nus bay lahaydee nus kale ha loogu daro oo hooyo sudus bal ama ulida qayb kale ha loogu daro ma haynay dheheen marka haddiiba hooyo loodhan hayo sudusna waxaad ku qaadatay dhaxal inta kalena waxaad ku qaadatay ogunaqid iyo celin iyo biisid lagu biisay aan wax ku siino taqdiirkii baa dhumhayay dheh alfuruud اlmuqadara fi kitaab الlah nasiiban mafruudan baa dhumhayay dheh lirijaali nasiibu mima taraka اlwaalidaani wاlaqrabuun wlلnisaaءi nasiibu mima taraka اlwaalidaani wاlaqrabuun mima qala minhu aw kaura nasiiba mafruudan baa dhumaysay dheh godkaasay ku fadhiisteen waana god adag godkaasi waxaa lagaga jawaabay ta laga hadlahayo waa markay xaaladdu quman tahay een warku isbedelin een aan casaba la waayin ay ahlufaradku badan yihiin laakiin xoolihii hadday ahlufaradku yaraadaan hantiduna badato inti ruux kaloo baciida la siin lahaa wara meydka dhintay ruuxu ixiga in lagu celiyaa saxwe arad meel buu yimaadaa aayadda iyo qur-aanka ijmacan waxay ka hadleen cindamaa xooluhu ay yar yihiin dadku nin walba kaarkuu leeyahy ilahay u qoondeeyey in laga dhaqaajin karin laakiin xoolihii hadday faa'id noqdaan intii la sarsaydhi lahaa yaa u mudan baytmal halala aadi iyo abtiga halala aado hooyadaana ay baahan tahay sudus qaaatay ama ulud qaaatay tee daran waxaa laisku ogaa in laisku kiciyo dhawaanshaha loo kala dhow yahay maydka fain lam yakuunuu haddaan la surifa waxaa xoolaha loo iilayaa ilaa dawil araami dawl arxaam waanu soo nidhi waa maxay kullu qariibin laysa bisaaxibi fardin walaa casaba wahum arxaamkuna man duul weye siwa almadkuuriina inta lasoo sheegay ka hadhay ayb oo min alaqaaribi qaraabada meydka ah wahum owlarxaamku waxaa weeye buu ku uhi sheekhu aarau asnaaf casharatu asnaaf toban qaybood weeye abulummi hooyada aabbaheed wakulu jadin iyo awow kasta iyo wajadatin iyo aye kastoo saaqiayni dhacay jadka sidiisuba jadka faasidka loo yaqaan waa kulu jadin adlaa biuna maydkaasi awow walbo usoo mara dhadig waa jad faasid ah loo yaqaan ama saaqi ah hooyada aabbaheed de waa awga hooy waa dul arxaam shuqulkuma laha farad iyo casaba midnaba iyo wakulu jadin wajadatin saaqiayni waa sinfi ayb maxaa yeele waa takhsiis bacda tacmiim abulummi baa ku filan hade wakada abuuhu abuuhu ilaa aakhiri meeshu dan ha gaadh sinfiga labaad iyo ayay walboo dhacday ayib ayaduna waxay soo gelaysaa weeye dawl arxam bay ku jirtaa wa awlaad اlbanaati gabdhahaada caruurtoodii lab iyo dhadigba gabdhihii aad dhashay caruurtaad awowga u ahayd ama ayida u ahayd ay dhaleen gabdhahaadu wey sinfiga saddexaad wa banaatu اlkhwati walaalahaadii raggaa gabdhahoodii waa gabdhahaad adeerka u tahay ama u tahay eedo eeddaad u tahay hadday haweenay dhimatayna eedday u tahay hadduu dhintayna adeer buu yahay <laughs> awlaad gabdhaha wa banaatu اlkhwati raggii gabdhahoodii rag ikhwa waa rag gabdhahay dhaleen waa gabdho ibnulakh la soco had ibnulakh waynu soo marra inuu yahay casabo waa banaat اlkhwa aan lab la joogin baa laga hadlaaya khaldamina waa gabdho soolama ah gabdha aad adeer u tahay oo laakiin tarixin wax lab ah wa awlaad اlakhawaati gabdhahaad waa la hayadeen caruurtoodii waa carruurda abti u tahay markaad haddaad mayd tahayna oo haween wax yaallaa gabadh haweenay tahayna habaryray u tahay caruurta ayb iyo wa banu lkhwati liummin waladaa um caruurtiisa asagaaba yaa allah ku socday caruur u dhalay maxaad moodaa walaal hooyo oon aabbe iyo hooye midna aydan wadaagin hooyun ay keento horaan asagaaba luga yar ku taagnaa marka iska ebadaa kuwuu sii dhalay wa banu lkhwati liummi wاlcamu lilum adeerkaa oo xagga hooye aabbaha ka wada dhasheen wa banaat اlacmaami adeerayaashaa gabdhahay dhaleen waa gabdhaha ilma adeertiin haddee walcammaatu eedooyin oo dhanba iyo walakhwaalu abtiyaal iyo walkhaalaatu habaryaro iyo walmudluuna walfuruucu lmadluun ila usuulba hadda laga sheekeeyey iyo wlfuruucu lmudluun iyo farcyada ku soo dhowaada bihim bi haaulaai اlmadkuuriin tobankii la soo sheegay farci ka sii farcamay iyaguna halkaasay soo gelahayaan wey intaasi marka ahlufaradkii ahlu arxaamka aan kaga tagno qaabka loo dhexalsiiyo dhowr madhab baa la sheegay ilaa afar ilaa shan madhab qolyaa gaadhsiiya saddex madhab baa laakiin oogu rood ahlularxaamka waxaa lagu dhexalsiiyaa saddex madhab madhab ahli الraximi iyo madhab ahlu tanziil waana kuu rajaxo imaam nawwi wahuwa alaصaxu wاlaqyasu calىa qawaacidi madhabina iyo madhab ahli اqaraaba saddexdaa madhab wey madhab ahli الraximi madhab ahli اlqaraaba madhabu ahli الtanziil madhaba ahli الraximi macnihiisu waxaa weeye waa madhab aan eegaynin dhowaasho iyo sidii loo kala xiga maydka wuxuu leeyahay mayd baa dhintahaa yaa raxima waxaa jooga awogii hooy waxaa jooga abtigii waxaa jooga ayaydii waxaa joogta mxuu ahaayey aabbihii mxuu ahaa hooyadii ah, ahaa eh, awogii hooyadii baa joogta ila way noqon kartaaye idan gabaruu abtuu yahay baa joogta eh, walaadaa caruurtoodii baa qaraabada meesha timid ee raximka oo dhan buule intii la fiiriyo si simaha loogu qaybiyaba si siman ha loo siiyo waa madhab ahliraxim imasaaju labaatan iyo shan baa soo istaagtay ahluraxim ah xoolo waha loo qayb si siman baa loo sii an iyo ruux baa masale lagu tasiilin nin walba waxaa la siin madax loo dhiibaya waa loo simi kownhum ay raxiim bay ku dhaxleen bihadi nadari iyadoon la eegaynin qurbigooda iyo bucdigooda midna la eegayn lab iyo waa loo simi sidii waladaaumti u leeyahay abtiga iyo mxua yeyda iyo adooga iyo waxoo dhan iyo jadka fasid kulli waa maxay xiniin iyo waxba la eegi maayo waa maxay indhahun baa la fiirinaya ruux ma tahay ha qabso waxaada waa loo madhabkaa saasuu yidhahda asag waa arxaam un wey waa madhab dhib yar madhab raxm baa loo yaqaana madhabka aqyaskee asaxa cinda shaaficiya waa madhabu ahli اtanziil madhaba ahli tanziil macnihiisu waxaa weeye an yunazala kull bimansilati man adlaa bihi an yunazla kul raimi kulu dii raxmi cafwa bimansilati o birubati bidarajati man adlaa bihi waa la fiirino waa maxay mid walba waxaan dhigaynaa ruuxuu ku soo dhowaaday booskiisa asigii meydka meesha yaalla yaa u dhaxeeya ruux baa u dhaxeeya uu leeyahay waa ruuxaa booskiisaa la geenaya tusaale gaaba nin baa dhintay wuxuu ka tegey farad kale waa loo waayey iyo qaraabo kale waxaa jooga awowgii oo mx ka yimid xagga hooyo waxaa kaloo jooga gabadhiisu gabaraya dhasha bintulbinti iyo abulummi oo toodda soo marayseen baa taagan iyo maxaanku dhahdaay iyo wii waxaan leenahay bintulbinti waxaad joogtaa mawdaca binti sulbi baan dhigaynaa abulum xaggaan dhigaynaa hooyada booskeeda hooyaan ka soo qaadayna an yunazla kulu dii raimi raximin bimansilati man adlaa bihi mid walba waxaan fadhiisinaynaa asaga iyo cidda u dhaxayse waasidada iyo sababka uu ka soo dhigtay uu wejiga ku soo qabsaday booskiisaan dhigaynaa soo war an yunazl kulu dii raximin bimansilati man adlaa bihi idan waxaan leenahay waxaan ka soo qaadanaynaa haweeney dhimatay oo kale oo ka tagtay gabadheedii iyo iyo hooyadeed awowgii xaggeen fadhiisanay booska hooyadaan geyni waxaad wax ugu qaybin uun sidii ay wax ku qaybsan jireen hooye iyo gabadh bintu sulbi iyo hooyo waxay ku qaybsan jireen nis iyo sudus awowga sudus baad siin bintulbintigana nis baad u dhiibi marka madhab altanziil wuu iska dhibyarya waa sidaa maxaa ku yimid madhab ahli qaraaba madhab ahlqaraaba waa maxay isagu waa isreeb kalcasabaad waa taqdiimu laqrabi falaqrab falaqrab ila lmeyit waa in la isxijaabo la israreebo sidii meydka loogu kala sokeeyo yaa laisu reebahaya sida casabaadka iyo qaraabaadka loo dhexaylsiin jiray baad yeeli hadduu aabbo joogo ma awow baa iman jiray maya ma walaal baa iman jiray maya idan waa maxay waa taqdiimu اlaqrabi falaqrab ila اlmeyit calىa hayri tusaale waa maay gebagabadu waa taqdiimu اlqariibi calى اlbaciid kaasna waa dhib yar yahay hadda hadda waxaan soo marray muxuu ahaa waxaa jooga marta adeerayaasha iyo iyo abulum nin baa dhintay wuxuu ka tegey awowgii hooye iyo iyo adeerkii yaa kale xoog badan madeerba oog mise awowba xoog badan awowba xoog badan adeer waa xawaashiye kanna waa usuule casabaadku saasaan ku gaari doonaa insha allahu tacaala xawaashi weeye adeerayaashu ayib ninkana waa aabba ahaan buu fadhiyaa booska aabbuhu ka raamsanaya marka sida qaraabadu jahatulbunuwa u horan jirta casabaadka jahatulubuwa ku xijirta soo ma marka aabbo intuu aabbo waxaa riixi kara uun in la helo in furuuc la helo furuuc marka casabad la marhayo aabba waxaa riixi kara oo ahlu farad ku riixi kara oo casabada ka saari kara in la helo farac lab la helo ayib marka abulummi baa ka horeeya acmaamta ayib banaatulcammi iyo iyo wixii la halmaana aabbaha riixi marka waa taqdiimu اlqariibi calى اlbaciidi alaqrab falaqrab marka aabbu yaa wuu ka hormaraya ha markaad tanziil tagto markaas weli waxaad milicsanaysaa madhabu tanziilki madhabu tanziilka wuxuu ahaa camka in la geeyo meeshii aabbaha taas waa madhabu tanziil madhabu tanziil qarabaad baan maraynaa ya camkii umka baan ka hadlaynaa hadde camka casa ka soo tagna kuwaas kaa ka soo tagna raxim ma joogna xageed u noqoteen arxaan baan joognaay marka casabahayna geynina marka waxaa weeye camkan hadda waa xawaashi xag buu aadahayaa ukhuwo iyo halkaasuu sheeganaya kana waa maay waa asal marka isagaa ka xoog badan madhab ahli qaraaba khulaasiisu waa maay waa taqdiimu اlqariibi cala albaciidi min almayit tansiirkuna waa maxay in mid walba la dhigo asaga iyo meydka ruuxa udhaxeeya meeshiisii say isu xijaabi jireen isku reebaan madhab ahliaximna waxaasoo dhan la eegi maayo waxaan laga fiiri ahlullaahi baa tiinoo kulli maxaa tihiin raxim baa tiina xoolihii qaybsada aduu madaahibta waanu gaari doona insha allahu tacaala alcamalu cinda shaaficiya haddii raxim la dhexalsiinayo waa madhabu ahli اtanziil madhab ahli raximna ma qabaan madhabu ahli alqaraabana ma qabaan haddii maala waladulbinti xaggeen geenaynaa calaa madhab ahli tanziil gabadhu wiilkay dhashay maydka meesha yaalla gabadhu dhalay gabadhaa wiil dhasho garh weyn baa soo istaag booskii hooyadii baa lagey marka muxuu ka raamsanhayaa bintu sulbahaan buu u dhaqmahaya hadda waa nin la socaad saasay hawshu ku socon ukhtadii xaggeed keenaysaa madhab ahlu tanziil waa kuwaan soo sheegna dee arxaamta a booska hooyadood booska hooyadood bay tagahayeen awlaadulakhawaat xaggay tagayeen booska hooyadood hooye ahaan bay markaasi yay u shaqaysanayaan intaasi aan ku dayna in shaa allahu tacaala adabu tanziil eedadu xaggay tegi booskii aabbay tegi booskii aabbay tegi maala meydka iyada maxaa u dhexeeya waay le waa walaalkii wiilkiisi walaalkii cabdulaahi wiilkiisi wey maxay meydka ugu soo dhawaatay waa madhab ahli tanziil baan joognaa hadda ahlulqaraaba hayla aadina eedadu waxay tegaysaa booskii habarurta xaggey tegeysaa booska hooyaday tegeysaa abtigu xaggee tegahaya warku waa sidaa marka madhab ahlu tanziil baa u roon oo fahamka haddii la yidhaahdo asagaa roon kuwa kale laakiin waa lagu yar wareerahaya faslun fii bayaani اlfuruudi wa asxaabiha wuxuu fasal yahay furuudda muqadarada ah sidii lagu qaadan lahaa ee caddaynteedii iyo cafwan iyo dadka iska lahaa alfuruud اlmuqadaraةu fii kitaab الlah dhaxallaha la qadaray kitaabka ilaahay lagu qadaray tacaala koraaya sittatun lix weeye imaamku wuxuu ka ixtiraasay ulu اlbaaqi oo ku iman doona masalaة اljad iyo iyo cumriyatayn kuwii la odhan jiray iyo mxuu ahaayey iyo xataa hooyaduna ay qaadanaysay mararka qaarkood fii maslati cumriyatayn awil qaraaweyn waxaa tirahdaba taa maxaa yeele waa ijtihaad waa nasiib iyo farad muqadara biاlijtihaad la bishar marka saasuu imaamku u yidhi alfuruud اlmuqadaraةu fii kitaab اllahi sittatun wadaaddaa toddoba ka dhiga oo uluulbaaqiga yidhaahda ma ahe waa mansuus yidhaahda oo ku dhega oo qur-aanka ka dhiraandhiriya alfuruudu kaararka ama dhaxallada almuqadaratu la qorsheeye lagu jaangooye fii kitaab اllaahi tacaala sittatun lix weeye annisu nisku fardu khamsatin shan baa wax ku dhaxla kala badh shan baa qaadata marka ulu iyo sudus iyo uluaanna waa guruub nis iyo mxuu ahaaye rubuc iyo umunna waa guruub sadaasay lixdu kale yihiin marba haddee la qaybiyaa nis uma nisfuhu waa nifu nisfi liyaada iyo aulu e, auluthaani waa uluuhu iyo iyo waa uluu ului ama nisfuhu waa nisfu nisfihi laysku dhibaa macno ma laha wax badan kuma jiro maadama adinku xisaabta taqaanaan waad garanaysaa ma haddii waxaa nis lagu yidhaahdo intay doona hala ekaato qasab maaha nisfu inaad laba ka saarto haddii boqoleeda nuskeed waa un konton baad iska dhihi haddii laba niskeed waxaadi waa hal inaad muhiimaddu fahantaan muhiima nis wuxuu yahay nis haddaad fahamsan tahay makrajkiisa in lagu sheego ma baahnin makraju nisfi waa labo in lagu ma baahnin maxaa yeelay cadad walboo la ii keeno waan garan karaa niskiisa mar haddaan fahamsanahay macnaha nis kala badh haddaad fahamto makraj waxaad doorataa markaaad ku rafaadayso nis aadan fahamsanayn waxaad dhihi xagee ka baxaa xagee ka baxa waxaan u baahanaynaa markaan aan marayno usuul masaa'il iyo tasxiix aan marayno haddii furuudda ay toddoba lix noqotay ee usuusha masaaishuna ayaguna waa toddobo labo oo nis ka baxo saddex oo ulusi ulusaan ka baxaan iyo afar oo rubuc ka baxo lix oo sudus ka baxo iyo hawlo kalaba iyo sideed oo uu ka baxo umun iyo labiyo toban iyo labaatan iyo afar usuul masaa'il waxaa weeye todobadaas wey usuul masaa'il waa toddobo alfuruud اlmuqadarana waa lix ama waa toddoba haddaan uluulbaaqi ka daba tuuro laba iyo saddex iyo afar iyo lix iyo sideed iyo labiyo iyo labaatan iyo afar xalaad soo maraysaa iyadoo masaail ka kacday labiyo marna ka kacday labaatan iyo afar annisf inta haddaad qabato dhibba kuguma hayso haddaad usuul masaail fahanto furuuda muqadara fahanto warasada garato siday laisku reebina waa baab soo socdaba labada faric u dambaysa laga qayliyana midna waa tasxiilmasaail midna waa tasxiilmasaail masalada markay jabto oo cadadki u qaybsami waaye qaabkii loo sixi lahaa wey ka u dambeyna waa munaasakaad farac u dambeyna waa munaasakaadki waa labada farac yidhaahdeen xertu midka hore ruuxu weli baa fahma nin weli ah ka dambana xataa awliyadu ma fahamta yidhaahdeen ka u dambeeya waa munaasakho ka ku xigana ka horeeyana waa tasxiix masail cinda alkasr النصف فرض خمسة شaن dhaxalkoodu weeye زوجun زawج ba wax ku dhaxala lam تkhalif aysan ka tegin زawjatuhu xaaskiisu walada farc walaa walada bnin ilmo ilmihiina uu ka tegin wiil ilmihi ayb waa un zawj waaye farc waaria farcaas waaridka ama asagu ha u dhasho islaantu ama islaantu meel kaleba ha ka keensato nihirka ku dhasho ama nikaaxushuba ha ku dhasho ama hadduu doono waladuzinaba ha noqdo ibni un um baa la shardiyaa sida raajixa qolyaha ka niqaasha waladuzinaha laakiin abadan oo xili maadaamasan waarid ahayn si aan ii riixaya waa waarid liummi hooyada ugu ku dhexlaynin lam tukhalif aysan ka tegin zawjatu xaaskiisu waladan ilma ilma aysan ka tegin walaa walada bnin wiil ilmihiina aysan ka tegin waxaa kaloo wax ku qaataa dee ka qur-aanka gabagabeeyey furuucda fiqiga markaad maraysana waxaa fiican ardaygu inuu aayaadka qur-aanka ka hadla dhaxalka axaadiista xooga uu ka qaato si uu masalo walba daliilkeeda wax oga fahmo waxaana suuratu nisaana ma dhaafo dhaxalba sidiisuba aayadda u dambaysa way soo qadqaadaa laakiin inta horeaudambaysa iyo aayadaha u horaysa walakum iyo aayadda ku xigta ee lirija hadda soo akrinaynay iyostaftuunaka aayadahaasaa dhammeeyey dhaxalka saa darteed markay dhammaadeen ayadii dhaxalka rabbi wuxuu i waman yacsi laha tilka xuduudullah waxaa l la soo sheegay waa seerihii ilaahay uu dhigay ee dhaxalka u dhigay waman yacsi laha warasuulahu haye maxaa daba yaalla wayatacadda xuduudahu yudkhilhu naaran khaalidan fiiha walahu cadaabun muhiim aayaddaa waxay tilmaamaysaa sida ilaahay wax u dhexalsiiya u dhexalsiin inuusan islaam ahay in siduu rabbi sheegay wax loo dhexalsiin waayo inuu yahay kabiira min alkabaa'ir waa mujmac daahiru lkitaabna dhaxalka rabbi sheegay ninkii gara mara asagoo garanaya islaan ma ah bay tilmaanta ila tilka xuduud اllahi baa lagu yidhi ishaare lagagama hadhin waman yacsi اllaha warasuulahu fii qismaة اmawaariid wayatacadى xuduudahu fi اlfaraa'idi maxaa yaala yudkhilhu naara khaalida fiiha walahu cadaabu muhiim baa layidhi khaalidan waxaad soo marteen inay tahay qaraa'inta kutusta fii kitaab اllaah macsiyadaani tahay kufri akbar waxaa lagu xoojiyey walahu cadaabu muhiin kitaabka ilaahay kuma imanin cadaabu muhiin ila lilkafara laa yuujad aayad qur'aan oo cadaabu muhiin sheegtay oon gaala ka hadlayn lama hayo min suurati اlfaatixa ilaa suurati الnaas laba qarinoo xoogoog badan baa taalla cadaab muhiina qur-aanku wuxuu u sheegaa oo waciidkaa saaraa ama ka ratiba afcaashooda alkafara khaalidan fiihana waa la yidhi qarino saddexaad muqaabala taalla muqaabaladu maxay tahy wman yuic illaaha warasuulahu baa daba taalla aayadda waman yuic illaaha warasuulahu yudkhilu jannaati tajri min taxtina khaalidina fiiha abada wadalika alfawz اlcaiim baa layidhi muminiinta waata iimaan ba waman yuic illaaha warasuulahu yudkhilhu baa la daba dhigay tiduna maxaa la yidhi naaran khaalidan fiiha walow cadaab muhiin muqaabala bayna اlmuminiin wa bayna اlkafara alkhuluud alcadaab اlmuhiin saddex qarina aayaddu ay caddaysay saa darteed muctila aayadda ku dhegay waxay idhaahdeen aayaddan rabdhowi aayadda waxaa ku muuqata dhe ninkii ilaahay caasiya inuu gaal yahay maxaa jira khaalidan baa la yidhi dheheen xaggeed ka maraysaan hay waman yacsin laha waa la yidhi ashaaciro iyo mufasiriin iyo wadaadih kale ku rafadeen ayad waa laf dhuungasha ayaddu waxay dhaheen macsiyadu waa macsiya waxaa loo jeedaa kufrun duuna kufrin iyo macsiya duuna macsiya iyo awlahaas weeye khuluudku waxaa weeye waa alubhu aطawiil ladaa'im alaab baa lagu dhuftay labada kooxoodba aayadda maysan asiibin mucsilina way ku khaldameenoo macsiyadu macsiyo caann waa macsiya khaas ah oo kufri ah waa in loo xukuntamo caadaad iyo qaanuun iyo dhaqan lagu qaybiyo dhaxalkii aan kii rabbi ka ahayn lanna ummad walbo adduunka timid waxay leedahay qaabay wax ku dhaxasho la socda hadda ma aha wax muxuu ahaay ruuxu iska samaynayo dhaxalluhu waxaa weeye sidiisuba curfi iyo qaanuun iyo sharci lagu qaybiyu lahay fi taarikh اlbashariya ama jaahiliya ummaddu ha noqoto ama mubtadiyiin ha noqoto ma jiran ummad aan lahayn qawaacid oo ruuxu markuu dhinto ay dhexalkiisa ku qaybiso carab baa qaybsan jirtay oo annagoo soomaalida qaybsanno waxaan leenahay annagu haddaan ree macalinahay waxaan leenahay gabadhe dhaxal ma laha qolyo hawiya waxay dhahdaan gabal wax walba way dhaxshaa laakiin dhul dhaxal ma galay ma dhaxashay dheen dhul ma dhaxasho qolyo ree hiiraan oo anoo diyaar saaxiibadno is naqaano gabdhuhu geela way dhaxlahayaan oo loda way dhaxli oo ariga way dhaxli ayagaabana dhaamo dhankaa marka la fiiriyo laakiin maxay dhaheen dhul ma dhaxli karta gabadh bariga bari waxaa ma soo kalluunka ma dhaxlaan eh. maydiga oo kaas marafur wey maydigu guusha waa marafur siloon geedkii xanjabeeyadan ka guran jiray bari gabdhuhu ma dhaxlaan geedku waa xoolo beer ma ahe waa xoolo xanjada la gurtaayo waa lagu dagaalamaa kaab kaab baa la dhaxlaa geelaasaa ka qiimo badan iyo alaabta la soo ordayso ah, reer bariga reebarigu marka maydiga ama geedkaasi dumarku ma dhaxlaan qolyo ree hiiraan hiiraan oo dhan maaha da waa hal qoys waxba sheegi maaye ayagu waxay dhaheen gabdhuhu dhulka ma dhaxlaan ree macallin gabdhuhu geel ma dhaxlaan looda waxbaa laga siin arig waxbaa looga balqin laakiin geel laga sugi maayo haadihi اlqawaaniin baa laga hadlaya aayaddu waxay ka hadlaysaa taxkiimu hayri sharci اllahi fi masalat اlmawaariif ilaahayna uu gooyey waa kufri mulaq ah. marka waxaa laga yidhi muctasilo almacsiya huna waa macsiya khaasa ee kullu macsiyatin baa kufri ah. meeshan ka faaidi maysaa iskaga dareeraa la yidhi bilqaraa'in qolyihii aayadda awile ku xambaareen macsiyadii suqrada ahayd waxaa la aayadda idinka diidane inaga daaya marka jahamiyana way ku fashilmeen aayadda muctasilana way ku fashilmeen asabab huwa tafsiil haddii kale waa saa darteed shekh islam ibn markuu soo qaada kitaab اliimaan wuu ku margaday sheekhu wuu ku margaday wuxuu ku margaday kitaab ulisaarimkana wuu kaga hadlaa wuxuu ugu margaday wuxuu horaan soo taqriyay qaacide ah cadaab muhiina ah, waciidkaasi qur-aanku ma qabadsiinin mana saari ilaa ila alkafara aayaddana waa ku yimid haddii waman yacsi illaaha la daayana cusila ku dhegi iyo khawaarij meeloo u sheekhu laakiin markaas wuxuu yidhi la socaada abadan lama raacinin maa tanfac taas abadan lama raacinin maa tanfac qur-aanku marna abadka u raaciya marna ma raaciyo qaraa-inta saddexdaa ee muqaabalada iyo muhiimka iyo khuluudka ayaa ku filan macsidu inay tahay macsiyatu kufri ishaaraadka ka horeeyo o dhan baa diidaya tilka xuduudu wayatacadda xuduuda damiirku xagee u laabanaya alxuduud almulaqa ma aha oo xuduuddii laga soo sheekeeyey almawaariid sidaa waxaa u caddeeya alimaam cabdiraxmaan asuhayl abulqaasim asuhayl kitaabkiisii muxuu ahaa alfaraa'id wa sharxu aayat alwasiya kitaabkaas wuu ka hadlay ishaaradan iyo macsiyadan inay macsiya khaasa tahay hada huwa sawaab sheekhu marka qaacidada hore saalimka ku sheega ayaa ka saxsan tawaqufka iyo taradudka uu geliyey fii kitaab aliimaan marka yaan lagu khaldamin aayaddaas ayada marka maslada aada la iskaga ilaaliyo ya lama marsiin karo taa ijmac baan ku awilay taa ijmac baan ku awilay ayib laakiin tan waxaad ku dhaqaaj ijmac ma jiro daahir nas marka waa in la baaq lagu ahaado sheekhu wuxuu uhi walakum nisu maa taraka aswaajukum in lam lahunna walad weeyo nis buusaa ku wa bintun bintu sulb gabadha aad dhashay meydku gabadhiisina nis qaata markay keligeed ta iman doontaa insha allahu tacaala liqowlihi tacaala wain kaanat waaxidatan falaha nisf aw uktun aw cafan aw bintu bnin wiilkaada gabadhiisi gabadhaad ayay u tahay ama awow u tahay wiilkaadu dhalay wey hadda loo jeedaa ayaduna waxay xukum tahay wa in kaanad waaxida falaha nisbay la mid tahay waa markay keligee tahay shuruudu way iman doontahay aw ukhtun liabaweyn ama walaal laxmiood aabbo wadaagtaan iyo hooyaba ayadna way leedahay way leedahayoo qur-aankuna waa cadday in imruun halaka laysa lahu waladun وlahu أkt falahaa نiص maa tarak ayadna way qaadata aw labin ukhtidaa hadde lama kala qaadin ukhtidaas marka inay tahay ukhtadii casabada ahaydna waa ijmaac walahu ukhtuntaasi inay tahay ukhtadii shaqiiqada ahayd ama tii liabka ahayd oon soo gelaynin tii luumka ahayd waladaomki muran ma laha aw labin ama ad aabbo wadaagtaan xaala kwnihinna ay banaad ku yihiin wey munfaridaatin kuwa goonin u taagan oo keligood ah ila hadda owjka isag ma labu noqon karaa maya ayb waxaa laga hadlaya waa gabdhaha gabdhaha laga hadlaya bintadii iyo bintu ibnigii iyo ukhti abaweyn iyo khtiaba afartaas waa in mid walba ay keligee tahay hadday lamaano noqdaan uluaan bay aadi doonaa waa gaaraynaa insha allah shantaasa marka ku qaata nis wax ku qaata waa afar dumarahiyo hal rag ah waa afar nasab ku timid iyo iyo hal ku yimid nikaax wاrubcu rubcuna afar meelood meella fardu zawjin zawj baa wax ku qaata lizawjatihi waladun zawjkaasoo lizawjatihi xaaskiisu waladun ilmo u ahaaday zawjka hadda nin soo qaadan jiray markaan islaamtu ilmo lahayn islaamtu hadday ilmo qaadanaya lam yakun lahuna walad baa la sooy fain kaana lahuna walad falakum الrubcu mima tarakna aw waladu ibnin wazawjatin laysa lizawjaha waaxidu minhuma laysa lizawjatihi waladu aw waladu bnin islaanta islaan aan ilmo lahayn ama wiilkeeda ilmuu dhalay midna aan lahayn maxaa hadduu waladu ibni joogo uu xijaabahayaa zawjku wuxuu u riixayaa rubuc ayb almuhim waa islaam baa dhimatay zawjkeedii wuxuu leeyahay rubuc waa hadday ilmo leedahay ama ay joogaan ubad lab iyo dhid ku doonima ha noqdee uu dhalay wiilkeeda wiilkeeda waladu ibni waxaa kaloo wax ku qaata wazawjatin haweeney laysa lizawjaha waaxidu minhuma waaxidu minhuma min alwaladi aw walad اlibni zawja wax ku dhaxashay rubuca goormay qaata ninkeedii baa dhintay xoolaha afar meelood meel bay leedahay waa haddii ninkaa usan lahayn farac waari ah ninkaa ilmuu dhalayna kama tegin wiiluu dhalay ilmuhu sii dhalayna kama tegin wiilkaa wiilkiisii wiilkiisi toban intay doon ha gaadhin adugu ilmuhu awow u yahay awownimadana ay ka imanayso wiiluu dhalay faracii ayib hadduu marba meesha uusan joogin wuxuu dhalana usan joogin gabadhu waxay leedahay rubc bay leedahay ayib <clears throat> walahuna الربع mima taraktum wayahdi in lam yakun lakum walad wاumunu umunkuna farduhaa fardu الزawjati weeye maca axadihimaa waladkii ama waladu ibni macad maxaa yeelay zawjadu waxay qaadanaysaa weye umun bay qaadan haddii zawjku uu ka tegey farac waladuu dhala asagu ama waladu ibni zawjadka waa dhaxala marka markay u badan yihiin afar bay noqdeen calaa ra'yi اjumhuur inay ka bataanna waa laga yaabaa alimaam alkhafaaf kitaabkiisa alkhisaal la yidhaahdo iyo abulcabaas ibn اlqaas fi kitaabi atalkhiis waxay ku sheegeen inay ka badan karaan inay ka badan karaan oo nin majuusi hadda soo islaama isagoo toban qaba toban isagoo qaba ayuu soo islaamay islaamka markaan u saxana en weli aanan dhin kala dooro islaamku toban ma ogole bal afar ka xulo tobankan yuqaaf yiho masbaada qaniinay aan wadnaha istaagin farxu farxay darteed tobanka way dhaxlahayaan waa toban zawjo dhaxalka waxaa lagu qaybinhayaa ya ikhtilaafu diin goormuu yaallaa laba soo islaama iyaguna <laughs> la soo islaame la soo gale ayib idan tawaka way dhaxali karaan madhab kale suuro kalena way ji afar saddex suura ay sheegaan shaaficiyadu lakin laba onan ku gaabsano suurada labaad afar duburuu qabay markaasuu afartiiba ku furay fii maradi mowtihi afar kalena wuu guursaday intuusan naf bixin kadibna kalaf buu yidhi sideedduba way dhexlahayaan calaa ra'y oo ah haweenayda haddaad furto fii maradi mowtika alaaqan baa'inan ku furta iska daa kii rajiga asagoo rajig waa waario wey islaanta rajciyada waario wey sida raajixa inagaba daaye zawjaday ku jirtaa midda ayada waxaynu ka hadlayno afartii uu qabayba uu gurdumiyey fii maradi mowtihi dalaaq baainuu ku furay ra'yi baa jira odhanaya haweenayda aad ku furta fii maradi mowtika cudurgeeriyaadka aad ku furtay baainaba ha noqotee cidadeedu intaysan dhammaanin way ku dhaxlaysaa afartaa way soo istaagi afarta cusbaydneed arooska ku ahaydna sideed baa ku dhaxlaysa sideed dumar ah iyo majuusigii suuro saddexaadna way sheegaan oo khilaaf ku jira ayadna dhib malaha adugu way badan karaan laakiin waxa laisla yaqaano waa afarta caadiga ahayd alimaam ibnulqaas baa sheegay fii kitaabi atalkhiis suura ku sheega wadaad kalena kitabkiisa alkhisaal bu ku sheega alkhafaaf intayna ka tegin xali waa ilooba qawaacidda aan ballan qaaday inaan wax ka baraarujino qawaacidda farad ee miraadku way fara badan tahay habeen walba wixii aan ka gaadhna aan wax ka sheegna insha allah taala tii qur-aanku caddeeyo lidakari midlu xad lunhayayn fuqahadu qaaciday ka ratibaan oo ah tawriiث الdakri dicfa almiiraai miiraaث اlunha waa qaacida fardiya sidiisuba labku inuu qaato laba dheefood waa qaacida faradiya tawriiث الdakri ضicfa miiraaث اlunha waa qaacida faradiya qur-aankuna qaada dhigay qaacidada labaad ean tilmaamayno kulu xukmin ikhtasa bihi اljamaacaةu can اlwaaxadi ishtaraka fiihi اlاثnaan fama fowqaha bay yidhaahdaan kulu xukmin ikhtasa bihi اljamaacaةu can اlwaaxidi ay kala gooyi noqotay ishtaraka fiihi اlاثnaan famaa fowqaha xukun walba oo marka dhaxalka aad marayso la siiyey kooxda iyo jamaacada la siiyo oy waaxidka kalaga duwan tahay labaduna macna jamacay qabaan alاثnaani fi اlfaraa'id famaa fowqaha waa kaljamaaca kulu xukmin ikhtasa bihi اljamaacaةu can اlwaaxidi ishtaraka fiihi الاثnaan famaa fowqaha yani qaacidu macneed waa maxay muanuhu almuana aw اtaniya fi اlfaraadi waa jamaca jamaaco waxay xijaabi jireen labaa xijaabaysa jamaac waxay qaadan jireen labadaa qaadan macnaha loo jeedo waa midda waana gaari doona insha allahu taala qaacidada saddexaad isqaau baciidi biqariib isqaau lbaciidi bilqariib waa qaacido faradiya oo caama meelo yar baa la khilaafi doonaa isqaau lbaciidi bilqariib ruuxa fog ee meydka ka fog in la tuuro la rido bilqariibi lagu tuuro adna waa qaacido faradiya <clears throat> qaacidada saddexaad mise afraad cafwan waxaan leenahay kullu man yuurau yariu kullu man yuura ruux walboo la dhaxlo asna wuu dhaxli haddii ruux walbo hadduu dhinto la dhaxli lahaa asaguna hadduu nool yahay kii dhaxli lahaa asna waa dhaxlahayaa wey kullu kullu man yuura yari ila fii masaa'il cinda ashaaficiyi wa cinda jamaca min alfuqahaa ila aljaniin fii quratihi janiinka ilmaha uurjiifka haddii la dilo oo uu soo daato uraa ka waajibta adoon ama adoon ama an halaadoo geel ama konton a lagu iimeeyaay asaga wiiisi waa la dhaay laakiin asagu ma dhalahad waba dhinta buu soo daatay ila janiin fii urati wlmuctaq muctaq xalaad soo mariseen addoonkii la xoreeyey asagu waxaa dhaxlahaya sayidkiisa hadduu dhinto laakiin asagu ma dhaxlo sayidkiisa kullu man yuurau yariu ila اjaniina fii urati wاlmuctaa wakada alcamatu eedaduna tariu min ibni akhiiha eedadu walaalkeed wiilkiisa way dhaxli laakiin asagu ma dhaxlay eedadii alcamatu tariu ibna akhiiha maya eedadu aan dhahno akheeda dhalay aan dhahno cafwan ayadaan dhalaynin ayadaan dhalaynin asagu dhalahaya ayib aljadda ayaydu tariu awlaada baniha awlaada baniiha wiilashaeedu carruurtay dhaleen ayadu way dhaxali ilan waa ayay liabeh aljaddatu tariu awlaada baniha walaa yariuunaha ayagu ma dhaxlahayaan banaat اlأkh ba ayaguna la mid ah banaat اlأkh ayaguna iyo camku laa yarina camahuna idan masaa'il dhowr ah oy jaddadaas iyo banaat mxuu ahaaye akhu iyo camku banaat اlcami banaat اlcami iyo banaat اlakhi ma dhexlahayaan adeerkood ma dhexlahayaan maya ilan waa raxim ayagu marka masaa'il dhowraa laga soo reeba marka muhimaddu waxaa weye inaad tiraahdo kullu man yuuraثu fi اlfaraa'idi yariu ila fi masaa'il muctaqa iyo janiinka iyo camada yariu ibnu akhiiha walaa tariu jadada tariu awlaada baniha banaat اlakh iyo banaat اlcam ilى aakhirih ayib ya hayad de hayada baan ka hadlaynaa awlaadda banaha iyadu way dhalaysaa laakiin iyagu ma dhalahayaan iyagu ma dhalahayaan iyadu maxay u noqonaysaa faasida maaha marka laga fiiriyo agga iyadu ay iyaga eh, xaggooda marka laga fiiriyo leannu maayo awlaadda baniha wiilasheedu carruurtay dhaleen hadday dhintaan iyadu way soo istaageen maxaa waa ayay la-ab oo meydka aabbihii yaa dhashay ila awlaadda baniha baa awlaadda banaata maynan dhihin aljaddatu taritu awlaada baniha walaa yariuun ayadu dhali maayaan qaacidada u dambeeye hanaad mise lixaad wey kul man infarada min الذukuuri xaaza jamiic اlmaal ila الزawj wawalad اlm kul man infarada min الذukuur ragga wixii keligii noqda xaaza jamiic اlmaal maalkao dhan buu qaataa ila الزawja wاlأha lأmin zawjka iyo akha lumka keligood hadday yihiin xoolaha mada qaadan karaan zawjku nis buu qaadan wixii kale qaraba alla u sahlo waladaa umku wixiisi buu qaadan wixii kale qaraba alla u sahlo laakiin culummadii qabtay birad birad calى ahli اlfard raggi qabtay waxay leeyihiin kul man infarada min الذukuuri xaaza jamiic اlmaal ila zawj bay odhanayaan haddaad qabto lanno waladaa umku hadduu keligii noqdo xoolihii qaybna farad buu ku qaadan qaybna raddi buu ku qaadan marka man yaquulu biraddi calى ahli اfaraa'idi qaacidada wuxuu ka soo reebi keliya zawjka oo wuxuu leeyahay kulu man infarada min الذukuuri xaasa jamiic اlmaal ila zawj buu dhihi culimmadii qabtay zawjku inuu raddi leeyahay sida bacض اlxanafiya cuثmaan bn cafaan waxba ka soo reebi maayaan oo waxay leeyihin kulu man infarada min الذukuuri xaasa jamiic اlmaal waba ka soo reebi muطlaqan lanno zawjkuna raddi buu leeyahay muqaabilkeeda kul man infarada min الnisaaءi laa yaxuuzu jamiic اlmaal ila اlmuctaqa ila اlmuctiqa cafwan kul man infarada min الnisaaء laa yaxuuzu jamiica اlmaali ila اlmuctiqa muctiqada iyo ayb muctiqada mooyeen muctiqadu waxay qadanaysaa xoolihii o dhan bay qaayadu maxaa yeelay iyadoo casab ahaan bay ku socotaa ama wala ahaan waxaa tirahdaba bay ku socotaa laa yaxuus jamiica ma ila almuctaqa waman qaala biraddi istatna الزawjata fataxuus ninkii raddi qaba zawjada asaguu soo reebi oo wuxuu dhihi kul man infarada min الnisaaءi laa yaxuzu ama laa yaxuuzu ama laa yaxuzna jamiica اlmaali ila اlmuctiqata cafwan wالزawja lannahu zawjadu ayaduna xoolaha hadday keligeed noqoto qaybna waxay ku qaadan rubuceedu faradnimo saddexda soo hadhayna raddi ku qaadan oo muctiqada waxay ku darahayaan qolyaha raddiga qaba zawjada haddaadan raddi qabinna waxaad ku dayn uun laa yaxuusu jamiica almaa ila almuctiqa baad ku daysan qaacidada u dambaysa insha allah mid baan ka tegey jinsu ahli اfuruudi muqadamuuna calى jinsi اcasabaat taasna waa iska macluum jinsu ahli اfuruud ahlfuruudku meelay ku yimaadaanba fii baab اlmiiraaث waa muqadamuuna calى jinsi اcasabaat casabaadka waa laga hormarin had iyo koor ahlu faradka la hormarinaya qawaacidda dhowrka caawa aan ku dayno insha allahu tacaala wixii dhammaanna habeen dambe aan raacino wuxuu yihi sheekhu wauluaan ulutaankuna fardu bintayni laba gabdhood dhaxalkood weeye iyo fasaacidan wixii ka badanba ayb laba marba hadday gaadhaan waxay leeyihiin weeye uluaan bay leeyihiin qur-aankan hadda in badanba hawshaa caddeeyey fain kaanat اtnatayni falahuma uluثaani mima tarak wa bintay bnin wiil labadiisii gabdhoodee awowga loo aha ama iyada loo ahana ayadun ulutaankay qaadanayaan iyo faagara laba wixii ka fara badanba fain kuna nisaءa fowqa tnatayni falahuna uluثa ma tarak ayb gabdhaha akhawaadka iyo kuwii banaatu sulbi banaatu ibniba labada ayood bay soo hoosgalaan ama ha noqdeen asal ama ha noqdeen bintu ibni ha noqdeen wa ukhtayni baa qaata saddex laba gabdhoodoo walaalo ah iyo faagtara wixii ka badan liabaweyne aabba ay hooye aad wadaagtaan aw liabin ama xagga aabbes aad ka wadaagtaan uluan yaa qaatay afar kooxood bintaa sulbin bintaa bnin iyo khtayn shaqiiqatayna ah iyo khtaan labin aartaa dumar umbaa wa ku aata umun yaa qaatay zawjaad keligood rubuc yaa qaatay zawj iyo zawjaad yaa qaatay nis yaa qaatay an zawj iyo afar dumar ah waxaa ku hadhay keliya waulu ulukuna fardu ummin hooyaa wa ku qaadata hooyaa saddex meelood meel qaadata laysa limayitiha waladu meydkeedana ilmo uusan lahayn meydka meesha yaal ama gabadhay dhasha ha noqdo ama wiila dhasha ha noqdee uusan meydka wax faraca uusan ka tegin walaa waladu bnin wiil ilmihiina aan meesha joogin walaa inaani min alkhwati laba walaalana aysan meeshan joogin iyo walahwaati dhadig walaalo lab ama walaalo dhadig laba un wax gaadha oy soomaalidu qaaciida soomaaliya habar walad weyday walad waladkii weyday walaala tacaduday wey ul la waylcatay bay dhijir isla majiirta intay qaatay isla majiiraysa waa qaacida eh, faradiya laakiin biluga soomaaliya waa sax wey intan dambe ee tacadkun baa khilaaf ku jira sayidina ibn cabaas iyo jamaaca min ataabiciin oo ku raacday iyo daahiriyo iyo zaydiyo shiico oo fara badan y waxay qabaan hooye waxaa xijaabi ka xijaabi kara ulka walad farac waaris ah ama waladu ibnin ama wiil ilmihii ama walaalo saddexiyo ka badan ah walaalaha saddexiyo ka badan ah ra'yigoodan ra'yi sahlan ma aha sayidina ibnu cabaas markuu u tegey cumaan wuxuu ku yidhi hooyo hadday mayd dhinto meeshana uusan joogin farac waari ah. laba walaalaa ah keliya ay joogaan hooye maxay qaadan bui cumaan wuxuu hi sudus baan siinayaa maxaa maxaa loogu diiday ilan waxaa la yidhi fain lam yakun lahu walad wawariahu abawaahu faliummihi ulu baa la yidhi xaggeed u socotaa buui ikhwa qur-aanku sheega hooyo inuu ka xijaabahayo uluo sudus geynhaye cumaan wuxuu yidhi labadaan ku xijaabaynaa kaga dhaqaajinaynaa uludko sudus ku geynaynaa ibnu cabaas wuxuu yidhi qur-aanku sheegay buu wاlakhawaani laysa fii luqati qowmika biikhwatin luqada carbeedeed ka dhalatayna akhawaanku ikhwa ma aha buu ihi qur-aankuna ma sheexada keen masalada masale cawiisa weeye shekh islam ibn taymiya ibn qayim waxay isku dayaan inay muquuniyaan xoogna ku mar xoog laguma mari karo leanno haddii ibn cabaas keli waa muquunin lahayn ibnu cabaas oo qurashi ah xabr اlumma iyo cuثmaan oo faqiiha yaa waxay isku waafaqeen luqaة اlkitaab wa luqaة اlcarab ana alakhawaan inaysan ikhwo ahayn xuri cumaan haddaba maxaad leeda wuxuu yidhi sidaasaan ka soo gaadhay cumar iyo abubakar ummadduna ku dhaqantaa ma khilaafi karabo wuxuu xujaystay ijmaac ma burin kara buuhi amar iga horeeyey ummadduna ay ku dhaqantay laakiin muxuu sallimay daahiru lkitaab inuu yahay hooyo inuusan xajaabi karin waxaan ka ahayn jamaaco saddex iyo ka badan ah luqatu qowmihi oo carab iyo qurayshna oo luqatu qur'aanana alkhawaan laysa bkhwa hadihi اmushkila ma aha masaladu dhanka kale mushkiladu waxaa wey in laba saxaabi oo luqawiyiina oo weliba saliiqiyiina oo qur-aanka yaqaana inay isku waafaqaan weliba fii maqaami اxtijaaj waraddi calى اkhasm ma aha adda meel fatwo caadi ah waa meel lasruugahaya ad la soco isku waafaqeen akhawaan inay isku mid ahayn iyo ikhwo dhibka halkaasu ka taageen marka waa maslo dhib badan maslo dhib badan wey sheekhulislaam risaala khaas oo ka qoray ibnuqayim iclaal muwaqicinki aad buu masle oga hadla laakiin way adag tahay hawshaas in laga dhaqaajiyo ibraahim naqici baa le ka waran ibnu cabaas khaalafa ahl qibla falaa xujata fiihi buuri ibraahim naqici waa taabici dambo weliba misqaari taabiciin wax kale uu waayey wuxuu hi khaalafa ahl qibla ma dhihin khaalafa alqur'aan mana dhihin luga alcarabiyu khilaafay ma dhihin wuxuu yidhi khaalafa ahl qibla marka waa masalo cawisa wey ayib hmm? waxay u laabanaysaa ibn cabaas qarnigii casrigii ma dhammaanin inqiraadulcasri ma shard baa lasixat awlaa masalo cawiis oo laisku hayo wey farahay mee la gelaysaa fara badan marka waxaa kaloo madabka ibn cabaas waxaa muuqanaysa inuusan arag ijmaac asaga ka horreeyay nolol uu ku soo gaaray raggiisii inuusan xujo ahayn inuusan xujo ahayn muusan diidinoo ma dhihin dadkii horreeyesaana ku dhaqmo wuu sallim ibn cabbaas in cumaan raggii ka horreeyey halkaa ay mareen oy labada iyo saddexda isku ka dhigeen muusan ka niqaashin ee wuxuu yidhi iga daayey kitaabka qur ama ka keen ama luqada carbeed ka dharaanina warka asaga inay akhawaan ikhwan la yihiin waxaa kaloo wax ku qaata wa fardu inayni laba dhaxalkood weeye fa agtara wax ka badanoo min waladi اlummi hooyada caruurteeda ah. akhli umka loo jeeda walad umka hadda hooyada wax ku qaata oon farac waaris ah, iyo walaala tacdu midna weyday iyo walada um fardu inain walada umka markay keligood yihiinna sudus bay aadaan hal mid marku marku bataanna marka waxay qadanayaan ulukii waqad yufradu in loo qadaraa laga yaabaa ulukii liljaddi awowga maca alkhwati walaala macood waa gaari doona insha allahu tacala mar walbo awowga muqaasamada iyo mxuu ahaay ay u dhaanto uludku uludkaasu qaadanaya saddex iyo wax ka badan marba haday noqdaan walaalo saddex wax ka badan haday noqdaan uludkaa u rabo muqaasima ma geli karo leanno hadduu meyd uu ka tago saddex walaalihii ah iyo awowgii wuxuu leeyahy anugu horta uludki siiya wix kaale idinku balbalqasada maxaa yal walaal iska soo qado ka akhin iska soo qaada afar nin bay noqonayaan awogoo nin laga soo qaaday oo walaal ah saddexdoodii xoolihii maxaa lagu qaybsan afar madax awogu waxaa ku soo hagaagaya rubuc laakiin hadduu uludkiisa qaato saddexda soo hadhay may lababa soo hadhay labada soo hadhay idinku isku ririixa saddexdiina walaalaha markaasuu mar walbo uludku u roonaado uludku tegaya awogu hawla waa kaar badan yahay markaana waxaa marka lagu rafaadaya la maraya calaa ariiqati zayd bn haabit wa cumar bn khataab haddii ariiqta abibakar la maro awogu waa aabbo waalan waa xijaaban yihiin aljaddu cinda abibakar wakibaari asaxaaba fii cahdihi waa kalabi aabbana maxaa lagu ogaa waala inuu xijaabo awow hadduu meesha soo fadhiisto waalo waa xijaaban yihiin sidii awogii u shaqaysan ama wuxuu qaadan sudus ama wuxuu qaadan casabo weeye awowgu waala hadday yimaadaan wuuba xijaabahayaaba kalabi waana sida ay rajaxaan ibnu qayim iyo ibnu taymiya wadaadaha u nusreeya abubakar madhabkiisa sudsu fasalka midaan gaari karaa masuduskan iska istaagaa aan dareerin intaa yarta waa taqaanaane wsusudsuskina fardu sabcatin toddoba faradkood wey abin aabbaa wax ku dhaxla iyo wajaddan awow limayitihi maa meydkoodu u ahaaday waladun ilmo iyo ubad aw waladu bnin wiil ubadkii aabbaa wax ku qaata haddii farac waaridka ka tagay meydku awowbaa wax ku qaata hadduu meydku ka tegay farac waarid ah wa ummin hooyada wax ku qaadata limayitiha meydkeed u ahaaday waladun aw waladu aw inaani min ikhwati waakhawaatin haddaan soo marayn haddaan soo marayn ayb walaabweyhi likulli waaxidin minhum asudus in kaana asudus mima taraka in kaana lahu walad in kaana lahu walad cafwan hooya wax ku qaadanaysaa marba hadday walad jiro ama walad waladkii jiro ama walaalo tacdooda jiro waxay ka soo guuri uludki waxay tegi sudus lix meel wajadatin ayaba wax ku qaadata ajmac اlmuslimiina calىa miiraaiha ayay inay wax dhaxlayso waa masla ijmaaciya laakiin waxay waxay dhaxlayso jumhuur اculama waxay qabaan sudus bay dhaxashaa wax ka badanna ma wax ka yarna ma qaato laakiin ibnu cabaas waana madhab اdaahiriye waxay qabaan ulu bay qaadanaysa ayay waa kal umi bay taagan yihin tariu biاului wa bisudus awowso meesha aabbamaydan fadhiisinahaa ayayna meeshuu hooye ka raamsatay leeyihiin warka daahiriyadu war sahlan ma aha waa ibn cabaasna waa laga wariyaa ayib inkastoo ibn cabdil uu yihahda waa shaad riwaayada ayado ah oo fiijiyo waxaa kaloo sidku u ahaaday libinti bnin wiil gabadhii maca binti sulbin oo la joogta gabadhii biyahaada ahayd ama dhabarkaada ahayd waa gabadhii eedadeed haddee gabadhii eedadeed soo ma aha mayd baa dhintay iyo gabadhii uu awowga u ahaa walaasha hadhina da awowga ahaa wey bintu ibni maxay taso awowama tihin meydku muxuu yahay bintu ibni gabadha au dhalay iyo gabadhaasna de waa intaa sheekh yuusuf so gabadhi eedadeed maaha <laughs> gabadhi eedadeed wey xagga meydka markaad ka fiirsay ayay noqonaysaa laakiin labada nool marka la soo feeriyo waa gabadh iyo gabadhay eedda u tahay kada binta alibn baa lami ah. haddaynu soo marina soo ma ahaate walibinti ibnin baa sudisku u ahaaday maca binti sulbi wakada binta alibni baa sudiska qaata maca binti sulbi waa lamid bintu ibnin maca binti sulbi sudis bay qaadan binta alibni maca binti sulbina sudis bay qaadanayaan fardigii jamaacadu waa iskugu mid takmilata liuluayn waa kii cabdillahi mascuud uu xukumay markii loo keenay arrinta uu ku khaldamay sayidina abi musa musa alashcari uu ku khaldamay waxaa loo keenay nin dhintay oo ka tegay gabadh uu dhalay iyo gabadha uu yahay walaash oo shaqiiqa markaasuu libint ibni libinti sulbi anniصfu walilkhti anniصfu bintulibni waxba maya iska tagta buui loo yahay waxbay soo ordayey cabdullahi mascuud loo gey waxa le aduu xukun wuxuu ihi siduu cabdullahi ibni qays sameeyo laqad dalaltuma ana min almawtadiin fi saxi الbukhaari maxaad samey wuxuu ihi libinti asulbi الniصfu walibint اlbni الsudus takmilaة liuluayn famaa baqiya fawa lkhti wixii soo haray ukhtadu ha casabaysab ukhtadu ha casabayso masle lagu dagaalami doona laakiin hadda aan ka socon oo qolyaha ka niqaashahay qolyaha ka niqaashahay oo waxay leeyihiin ukhtadu waxay wax ku dhaxashaa laba goor keliya inay ahlu farad noqoto inuu caasib la joogo aarka xukumka cabdillahi mascuud way weerarayaan way baabi'inayaan khilaaf saxaabo kale bay ka hor keenayaan ibn cabaas iyo cali iyo bay ku kicinayaan oo weliba ka sugan saxaabada kale ukhta waxay wax dhaxashaa imaa bifardin oo waan soo marra hadde wa imaa inuu caasib walaalkeed la joogo oo lidakari midla xadil untayay laakiin ukto bintu sulbi iyo bintuimi la joogtaa wax dhaxalayso casaba noqonaysa diinta ilah kuma haynayda laa fi kitaab illahi fi sunnati moxamed ibn mascuudna wuu ijtihaaday leeyihin ijtihaadkiisuna yuqaabalu biijtihaadin oo ah saxaabadii kale masalo marka alakhawaatu maca albanaati casabaatun oo meel iska dhigateen asal musallama ma aha asal musalla alakhawaatu ima inay noqdaan ahlu farad وإma inuu la joogo cاaصب ذkرoo للذkr مثل xd الأنثayayn qur-aankuna labadan buu sheegayba للذkr mثل xd الأنثayn wuu cadeeyey فaradkana wuu cadeeyey hawlahan kale oo caصabaatun oo ku dhisan fatwada بن mascuud waxaa ka soo horjeeda iبن cabaas iyo cali iyo jamaca min الصaxaabة iyo taabiciin fara badan taana iska ogaada waanu gaari doona insha الlaه taعalى wlkhtin busudisku ahaada khtaa adata aw akhawaatin iyo walaalo fara badan oo labin aabba u ahaaday goormahadii maa ktayni maca khtin labaweyn walaal ta lami oo shaqiiqo ah iyo waxaa w ujeega maalan ab labku waxay qadaan hadda sudus bay leedahay shaqiiqaduna hadda nis bay waad soo marte walikhtin aw akhawaatin labi gabadh keligeedoo walaalatihiin ama dhowr ad walaalatihin agga aabaka walaalatihiin oo la jooga maca khtin labaweyn mid lami oo shaqiiqo ah wliwaaxidin hal mid baa yaa sududka wax ku qaata oo min walaad اlumi walaada um, um ama akhli umka ahaa isaguna waa kaad soo marteen haddi wain kaana rajulu yuurau kalaalatan walahu aun kalaalata w imraat walahu akhun aw ukhtun falikulli waaxidin minhumaa asudus ukhtiga ukhadaas waxaa lagu isku waafaqay inuu yahay waladaa um riwaayadii ubay bnu kacbe shaadka ahayd baa loo iyo riwaayaad kale oo garaa'aad ah marka cindanana shaaficina im um wuxuu ku cadeeyey ana riwaaya shaada waa ka khabari waaxid sida raajixa ah fi usuul imaam shaafici wuxuu qabaa riwaayada shaadka qur'aaniga sanadkeedu asaxo waxaa weeye waxaa loo xujaysan kalaayaati quraan xadii aaad ilaxaad inkastoo nawowi iyo raafici ay ku dhuftaan meel kale ay saaraan marka la maraya sharaxooda iyo kutubtooda wallahu aclam